رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين baa weli noo socda waxaana noogu soo dembaysay dadka ducafada ah in wax la taro dadka ducafada in wax la taro gabdhaha agoonta masaakiinta iyo waxyaabaha lamidkaa oo dhan waxaa noogu soo dambaysay xadiiskii laba gabdhood qofkii dhaqaaleeya ilaa ay ka qaangaaraan ilaa ay ka qaangaaraan imaanaya asagoo haatayn oo kale ah ayuu yidhi nebiga labadii safaroodna waa isku dhejiyey wa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalad inay tiri dakhalat calaya dushayda waxaa ii soo gashay imra'atu naag wa macahaa ibnataani laba gabdhood oo lahaa ayadu ay dhashayna way wadatay hooyadaa ii timid laba gabdhood ayaa micigeeda ahaa oo ayadu ay lahayd tas'al ayadoo i su'aalanaysa baahi ii xaajahaysay bay iga weydiisatay falam tajid ma helin cindii agtayda shay-an shay ugama helin hayra tamratin waaxidatin hal timir maahane guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam xabad timir baa taala fa actaytuha iyaaha kalqiline waan siiyey fa actaytuha waan siiyey iyaahaa ayadii baan xabaddii timirtaa siiyey maxay samaysay hooyo faqasamathaa way u kala goysay bayna ibnatayhaa labadeeda gabdhood beenkooda xabaddii timirta ahayd ayay kala goysay hooyo labadii gabdhood ayay kala siisay walam ta'kul minhaa waxna kama cunin allaahu akbar waxba kama cunin hooyo wama adraaku maa hooyo maxaa idin ogaysiiya hooyo xabad timir ah ayay heshay labadii gabdhood ayay u kala goysay waxna kama cunin hadday ayagu dhargaan way dharagsan tahay hooyo hadday ayagu baahdaan way baahan tahay hadday waalidka aad isaga ogaada walam ta'kul minha uma kadib qaamad way istaagtay fakharajad way baxday fadakhala alnabiyu calaynaa nebigaa noo soo galay qisada intay dhacaysay nebigu ma joogin sala allahu calayhi wasalam mar allaala markay baxdaa nebigii noo soo galay fa akhbartuhu waan uga khabray waan u sheegay rasuulka faqaala wuxuu yidhi man ibtuli qofkii lagu ibtileeyo oo lagu imtixaamo min haadihi albanaat kuwan gabdhaha ah bishay-in shay qofkii looga imtixaamo la siiyo fa axsana ilayhinna xaggooda wanaajiya kunna lahu waxay uga ahaanayaan sitran astur iyo xijaab bay naar bay kaa xijaabayaan haddaad wanaajiso ma aha laba wiil waa laba gabdhood man ibtuli qofkii lagu imtixaamo min haadihi albanaat gabdhahan ayaga ah qofkii looga imtixaamoo lagu ibtileeya bishayin oo fa axsana ilayhinna wanaajiya kunna lahu sitran astur bay min annaari naarta uga noqonayaan muttafaqun calayhi wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi jaa'atnii waxaa ii timid miskiinatun maskiinad gabar miskiin ah ayaa ii timid taxmilu xambaarsan ibnatayn laba gabdhood oo lahaa ayadoo ay dhashay qiso labaad inay tahay baa slag ah laba gabdhood bay wadatay fa atcamtuhaa waxaan ku quudiyey oo aan siiyey alaaa tamaraatin saddex xabbo oo timir ah tookadan saddex xabbo oo timir ah ayay heshay caaisha waan siiyey fa acdad way siisay hooyana way siisay hooyana kulla waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadii gabdhood ka mid ah tamratan timir bay siisay saddex xaba soo ma ahayn xabad xabad bay siisay gabdhihii maxaa soo haray hal timir timirtii soo hartay wa rafacad ilaa fiihaa hooye afkeeda waxay u kor qaaday tamran timir lita'kulahaa say u cunto ilaan saddex waaye iika timiruhuna waa saddex labadii gabdhood bay ka bilowday intay xabad xabad bay siisay xabaddii soo hartay afka la aaday hooyo lita'kulahaa say u cunto fastatacamathaa waxaa cuni dalabtay ibnataahaa gabadheedii hal gabar baa intay isla markiiba afka la aaday keeda afkooda gashatay gabdhaha waxa imtixaankay u yihiina ka mid tahee intay afka ku aruursatay xabaddeedii yay tii hooya cuni lahayd iyo gacanta usoo taagtay marka gacantay saa ugu soo taagtay tii ay hooyo cuni lahayd maxay samaysay hooyo ma dharbaaxin maxay samaysay hooyo ku siin maayo ma dhihin maxay samaysay hooyo fa acdat e, e, macnaha ibnataaha fashaqat way u dilaacisay way kala goysay attamrata timirtii allatii taasoo kaanad ay ahayd hooyo turiidu nid doonaysa an ta'kulahaa inay cunto bintayhaa ay cunto baynahumaa dheh ayay u kala goysay halbaa gacanta soo taagtay soo maahayn hashii maysan siinin naga takanku siinaayna ma dhintay dharbaaxday ayadu afka ma gashanin waansaan soo tilmaanay dharagtoodaa dharag u ah labadii gabdhood bay u kala goysay baynkooda faacjabat fa waxaa ijaab geliyey bay tiri caaisha fa acjabanii sha'nuhaa xaaladeeda intaa caisha way daawanaysaa intaa caaisha way fiirinaysaa waan la cajabay oo waan la yaabay fadakartu waan u sheegay alladii kii sanacad ay samaysay hooyadaa lirasuuli illaahi rasuulkii allaan u sheegay sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi ina allaha ilaahay qad awjaba lahaa wuxuu u waajib yeelay ayada bihaa arrintaa ay samaysay sababteeda aljannata jannada janna u waajibtay ow amase actaqahaa bihaa wuxuu kaga xoreeyey ilaahay min annaari naarta rawaahu muslim naartaa laga xoreeyey jannow galaa laga wadaa janna u waajibtayna naar gelayaa laga wadaa saa darteed bay janna ku heshay can abi shurax khuwaylid ibni camar alqusaaciy qaala wuxuu yidhi qaala anabiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama allaahumma ilaahayow innii anigu uxariju waxaan kaa baryayaa inaad dembi dusha ka saarto xaq labada tabarta daran xaqooda kii dayaca qof kasta oo labada tabarta daran ee daciifiinta xaqooda ku ciyaara ilaahayow xarrijey ilaahayow ifmi iyo dembi uga dhig dembi uu ku cadaabgala uga dhig labadaa qofood ee masaakiinta ah qofkii xaqooda ku ciyaara maxay yihiin labadooda alyatiimi waalmar'a waa haweenayda naagta ama gabadha iyo yatiimka oo laba ducafa ah xadiidun xasan rawaahu nisaa'i biasaaniidin jayid sanad jayid ah ayuu markaa ku wariyey sidaa darteed ayaa labadaa daciif waxaana la amrayaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baqno waa labada loogu dhibaato badan yahay maanta agoonna waa laga noolaadaa qof aabbihi dhintaa laga noolaadaa baad maqlaysaa maanta odagu markuu sa u go go'o u dhinto neefaa dul yaala xoolahooday ka maqan tahay saddexdii waxbaa la qalayaa todobadii waxbaa la qalaa intaba xoolahoodaa laga bixinaa war ninkan dhahaya aniga xoolahayga ka bixiyey ka dhaqaaji gurigooda gurigaa ku samey shalayse markay dhibaataysnaayeen oo aabba xanuunsanaa xaggeen jirtay maxaad wax u keeni weysay saa darteed buu ilaah yidhi wata'kuluuna aturaatha akla lama dhaxalkaad cunaysaan cunitaan xadgudub ah ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira dadka cunaya xoolaha agoonta dulmi iyo edab darra u cunaaya waxay cunayaan calooshooda muggeed oo naar ah jaxiimayna gelayaan ama saciira buu dhahay ilaahi subxaana watacaala aad ha loo dadaalo xaqa iyo wanaaggana ha lagu socdaa allaahumma innii uxariju xaqa adaciifayn alyatiimi waa agoonka waalmara iyo mar'adii waa la mehersaday waana laga tegay nin ma qabto waana xiran tahay oo nin bay ku xiran tahay nin kale ma guursan karto nin kale ma shukaasan karto xataa hadduu iska dalaaqi lahaa carmalada eh, wax loogu qaban lahaa ninkeedaa yurub jiraa leeyahay maanta wax ay ku haysato hiil iyo hoo ah labadaba ma jirto qaar baa dhibaatay mashaakil isaga jira saa darteed waa daciif waalmar'a ah, labadaa qiyaame meeshay geli lahaayeen ayaa markaa la rabaa wamacnaa ulxiqu alxaraj ilaahu xaraj haleelsii wahwa alifm dembigaa laga wadaa biman qofka dayaca ku cayaara oo dayaca xaqahumaa xaqooda wa uxadiru min dalika arrintaasuu ka digayaa nebiga taxdiiran digitaan baasru canhu waa hororayaa oo waa ka hortegayaa nebiga in labadaa la dhibo zajran canaan ama hortegitaan akiidan oo markaa adag si aan dadka loo dhibin oo ay dadku mujtamaca labadaa u dhigin wa can muscab bin sacad ibn abi waqaas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aa sacad baa wuxuu is arkay anna lahu fadlan inuu fadli leeyahay inuu ka fadli badan yahay calaa man duunahu dadka ka sokeeya ilan sacad ma taqaaniin sacad waa nebiga abtigii sal alla calah wasalam sacad ma taqaaniin waa ninkii ugu horreeyey ee dhiig gaal gaaldaadiya sacad ma taqaaniin waa ninkii ugu horreeyey gamuun ilaah dartii u tuura sacad ma taqaaniin sacad waa nin cajiib badan waa cashra mubashiriin fi ljanna tobanka jannada loogu bishaareeyuu ka mid yahay abtigay waa kaa wuu soo socdaa buu dhahay baa la yidhi nebiga bal itus abtig asagoo ku faantamaya sal allahu calayh wasalam saa darteed sacadkii noocaas ahaa markuuba darajooyinka arkay wuxuu iska dhigdhigay waxoogaa inuu ka sarsareeyo dadka kale nebigaa la hadlay faqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi hal tunsaruuna war ma laydinku gargaaraa oo wa tursaquuna ma laydinku arsuqaa ilaa biducafaa'ikum ducafadiina sababtooda maahan war hadduusan daciif jir lahayn qabi ma joogi lahayn walaalayaa hadduusan eh, faqiir joogi lahayn taajir ma noolaan lahayn hadday dumar joogi lahayn rag ma joogeen saa darteed baa waxa laydinku gargaaro ood sharaf ku heshaan oo alla idinku arsuqo masaakiinta sababtooda waa is-ilaaliya war iska jira ma laydin arsuqaa oo ma laydin quudiyaa ilaa biducafaa'ikum ducafadiina sababtooda maahan ducafada sababtooda ayaa laydinku gargaaraa rawaahu lbukhaariyun haakadaa mursal saa ayuu ku wariye xadiiska asagoo mursal ah oo xadiiska waxaad ka fahmaysaa Eh, ninka la yidhaahdo eh, muscab bin sacad ibn abi waqaas ayaa wuxuu arkay sacad inuu saa yahay nebigaa yidhi buu yidhi muscabna ma uusan soo gaarin nebiga mar allaala markii saxaabigii u dhexiyuu ka maqan yahay xadiidku mursal buu markaa noqonayaa fa inna muscab ninka lagu magacaabo ama muscabba bin sacad taabiciyu waa taabici nin taabici ah see nebigu xog wariya marka sal alla alay wasalam ma suuragelayso warawaahu alxaafid abu bakr albarqani fii saxiixihi muttasilan asagoo xiriira xadiiskoon mursal ahayn can muscabin can abiihi saa markuuna xadiisku waa mataqaanaa muttasil oo markaa wuu xiriiraa oo sacad ee muscab ayaa wuxuu ka maqlay aabbihi aabbihiina wuxuu ka maqlay nebiga waa macquul laa ka maqan oo nebiga la kulmay taabici baa dhahaya nebigaasaa yidhi mursal buu markaa noqonaya marka wacan abi dardaa cuwayn radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya qabaquunii ii ii raadiya adducafaa'a kuwa ducafada ah dadka ducafada ah ee liitaa ii raadiya fa innamaa tunsaruuna waxaa laydinkugu gargaara oo watursaquuna laydinku arsuqaa biducafaa'ikum ducafadiina sababtoodii ducafada darteed waad wax ku heshaan dadka masaakiintaad sababtooda ilah idinku arsuqaa subxaana wa tacaala idan ii raadiya ha noo duceeyaaneen war dadka ducafada ii dalba ha ii yimaadaaneen war ducafada iga dhex raadiya abquunii adducafaa'a ducafada ii raadiya war'ii dalba fa ina arsuqa waa biducafaa'ikum ducafadiina sababtoode rawaahu abuu daawuud baa biisnaadin jayid ku soo wariyey baabu alwasiya biاnnisaa dumarkoo loo dardaarma baabkeedii waaye qaala allahu tacaala macnaha xaquuqdu waa laba midna wiilkaa lagu leeyahay midna gabarhtaa lagu leeyahay marka alwasiya binnisa maxaa laga wadaa waa xaqa wiilka muslimka ah lagu leeyahay oo ay ku leedahay gabadha muslimadda ah waxaa noo imaanaya xaqa gabadha muslimadda lagu leeyahay ee uu ku leeyahay ninkeeda laakiin tan waa xaqa naagtu ay leedahay waxaa ugu horay in laisku wasiyoodo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wacaashiruuhunna la dhaqma dumarka bilmacruufi si macruuf ah yaaba macruuf yaqaana maanta macruuf naag loola dhaqmo aawayaaya wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka macruuf ugula dhaqma caashir la mucaashara la mubaashara ka hor imaada ka qosliya wanaajiya wa qaala tacaala walan tastatiicuu ma awoodi kartaan an tacdiluu inaad u garsoortaan bayna annisaa'i haweenka dhexdooda waa ninkii naaga badan qaba hal ninkii qaba ma ahee laba markay ka bilaabato soomaali maxay dhaheen hal iyo nabad soomaa lada iyo lakhdama macnaha walan tastatiicuu maba awoodi kartaan buu dhaha ilah subxaana watacaala walan tastatiicuu an tacdiluu inaad u garsoortaan ma awoodi kartaan bayna annisaa'i haweenka beenkooda naagaha ma garsoori kartaan walow xarastum xataa haddaad dadaashaan walow xarastum xataa waxaa laga wadaa waa xagga maxabada iyo jacaylka qalbiga laba naag markaa qabto ama saddex ama afar mid unbuu qalbigaaga raacaya waa laa shak sidaa darteed taas ilaahay wuu noo dhaafay annaga haddaan rag nahay waayo qalbigii ma xukumi karno qalbiga ilaahay baa meel u jileeciyey subxaana wa tacaala yaad ku jeceshahay baa la yidhi rasuulka markaasuu dhahay caaisha radi allahu canha marka meesha markaad laba naag qabto matalan midna mar allaale markaa timaado suugada iyo baastada korkaaga lagu kariyo kadib lagu dhaho bannaanka fadhiisa waxaad sariirtan kuu goglaaya markaad soo gashana uunsigii markaas la shido qaac indhaha dhan kaa galo adoo hurdo ku haysa aada cashayso amase mar allaad markaa timaadaba way jiiftaaba xagga jiiftaa ayada markaad garaacda heblaayo heblaayo toos toos mm, hurdo guro guro <laughs> guro iyo mid diyaar ah ayadoo dhanba qareebo haa <laughs> mid diyaar ah ayadoo dhan oo mar allaala markaad u timaado mar allaala markaad u timaado walan tastatiicuu ma awoodi kartaan an tacdiluu inaad garsoortaan bayna annisaa'i haweenka beynkooda walow xarastum xataa haddaad dadaashaan xataa haddaad dadaashaan si kasta iskugu day waayo labada hadda aan soo tilmaanay isku mid ma aha waxay ii soo qoreen baan filayaa areebo areebo waxaan u maleeyaa inay tahay naag aan guriga nadiifinayn saas ma ka wadaan iyad isnadiifinaynin markay soo seexanayso kushiinka qaaca dharka lasoo seexata areebo miyaa taa ta kalena maxaa la dhahaa soo qora bal hal mar ta kale oo nadaafada badan oo maasha allah oo carfaysa oo ud taas maxaa la yidhaahdaa gaari jazakum allah khayr ayib walan tastatiicuu an tacdiluu ma awoodi kartaan inaad garsoortaan bayna nisaa'i dumarka beenkooda walow xarastum xataa haddaad dadaashaan taa waa xagga qalbiga ilaah wuu noo saamaxay maxaa soo haray mucaamalaadka kale falaa tamiiluu ha u iilanina kulla almayli iilasho dhammaanteed mid ha u iilanina haday tani areebo tahay tanina ay gaari tahay middaan wanaagsanee udgaysa keligeed ha u leexanina tan areebaba ha iska ahaatee bal la dhaqdhaqma waxaa la sameynaa waaye isaga imaado tookadeeda siiyo waxay u baahan tahay siiyo kulla almayd ilasha dhammaanteed oo fatadaruuha aad ka tagtaan tii kale oo areebadii iyo kalmucaqal sidii wax laalaadan oo kale waxar ah meel lagu xiray oo kale ayadoo ah ha ka tegina alla taasaa carfaysee mar kasta aad alla taasaa cunto macaan ayada uun la joog alla taasaa aa ah, hadalkeedu fiican yahay mar kasta la joog alla taasaa soo dhowaynteedu fiican tahee mar kasta la joog alla taasaa jiifkeedu fiican yahe ha dhihina tookadeeda siiya tanna tookadeeda siiya kalmucallaq in tuslixuu haddaad wanaajisaan wa tattaquu aad ka cabsataan ilaa subxaana wa tacaala fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran alla dhaafid badan raxiiman haddana naxariis badan subxaana wa tacaala idan dumarka haddii la badiyo oo laba laga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xiray shardi wa cadaalad cadaalad oo cadaaladaasaa layska rabaa waxaan aad adiga jeebkaaga ku jira allah soo geliya allaana marnaysiiya cabdirooti haddaad hesho u kala gooy lagu kalifi maayo laakiin maxaa lagugu kalifayaa waxaa lagugu kalifayaa qismiga iyo qaybtii cadaaladda guursada matna wathulaatha warubaaca buu dhaha subxaana wa tacaala xataa afar gaarsiiya dumarka wa in qiftum anlaa tacdiluu haddaad ka baqdaan cadaalad inaadan samaynayninna fawaaxidatan hashaada ku ekow aw maa malakat aymaanukum ama waxay midigaalkiinnu hanatay daalika adnaa allaa tacuulu hal oo lagu ekaada waa midda ugu dhow in garsoor la sameeyo oo hal yaad u garsooraysaa yaad la garsooraysaa haddaadan naa kala lahayn hadday caawa laguu diido amase lagu soo dhowayn waayo waad uun iska jeesanaysaa marna ooy marna qosol aduun bay ku jirtaa soo maaha laakiin markaad naa kala qabto tan baad ka tegi saad yeeli ama intaas samee xaalku saasuu la leeyahay aad yaad u dadaalo garsoorka ha lagu dadaalo nebigu inuu garsooro waajibkuma ahayn sal alla calaih wasalam tafsiirkan ku soo marnay turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa waman ibtaqayta miman casalta falaa junaaxa calayka rasuulka allow dib u dhig taa doonto soo dhoweey taa doonto cabadtu la seexo to horay aad u fogayso haddaad soo dhowayso falaa junaaxa calayh korkaaga dembi ma aha ayadoo rasuulka saa la amray haddana qismi buu samayn jiray cadaalad buu samayn jiray markaasuu dhihi jir ilaahay saanaan wax u qaybiyey waa wixii aan hantaye allow iga cafi waxaanan hanan qalbiga waxaa ku jira waa maxabbad hadduu mid aado mid hadduu aado mir markaad albaabka ka soo gashay kaa furaysa ee ii sheeg maxaa la dhahaa guluuska kaa furfurtee shaarkii lagaa bixiyey iskaashada lagaa saaray galaas casiira liina meesha u taala waad siisay markaad soo gasho musalsalka fadhisaa joog albaabka waa kuma way fadhisaa joogjoogjoog waa kuma saddex mar markaad garaacdo waa kuma waa kuma lagu yidhaahdo nahaa naga furugda isku mid ma noqoni soo maaha marka saa darteed baa waxaana la leeyahay mar walba ha la dadaalo rabbina ha laga baqo subxaana wa tacaala wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam baa wuxuu yidhi istawsuu u dardaarma binnisaa'i dumarka khayran khayr u dardaarma war xaasaska aad qabtaan khayr u dardaarma fa ina almar'ata naagtu ama gabadha ama qofka dumarka ah khuliqat waxaa laga abuuray min dilacin feer baa laga abuuray wax feer ka abuuran ayaan rabnaa inaan toosino dhibaatadan haysad ku jeedaan horta feer bay ka qalqan tahay buu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam wa ina acwaja maa filda xaggooda waxa ugu qalloocday midda ugu qalooc badanna aclaahu waa tan u sarraysaa way kala qalqalooc badan yihiin tan hoose ka soo bilow way dhaantaa ta kale qalooc bay kasii badan ta kale way kasii badan tahay tan u koraysaa u qalooc badan soo maaha taasaa laga qalqay dumarkii fa in dahabta haddii aad aado tuqiimuhu inaad toosiso kasartu waa jebinaysaa buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam ragoo aad u dhegaysta ragoo si fiican bal u dhegaysta waad jebinaysaa toosi baad is leedaha adi saad sidaa u leedaha bash way kala jabaysaa wa in taragtahu haddaad ka tagto macnaa meel baad dhigtay soo maaha way qalloocan tahay toosi baad maagto way jabtay haddaad sideeda uga tagto ood meesheeda u dhaaftana lam yazal acwaja qallooc ka zuuli mayso sideeday u qalloocnaanaysaa fastawsuu binnisaa'i dumarka u dardaarma u dardaarma wax kale oo loo hanan karaay ma jirto muttafaqun calayhi wa fii riwaaya fi saxiixeyn almar'atu naagtu ama gabadhu kadilaaci waa sidii feer oo kale feer ma ahee waa feer oo kale bay leedahay riwaayadda in aqamtahaa haddaad toosiso oo aad dhahda toosi ka kasartahaa waad jibin wa in istamtacta haddii aad ku raaxaysanayso bihaa iyadana istamtacta waad ku raaxaysanaysaa wa ciwaj ayadoo qallooceeda qabta tootoosiskeeda iska daa raaxa ma ka rabtaa ayadoo qalooc isaga raaxayso ama tootoosirisa isaga raaxayso qallooceeda haddaad ku raaxaysanaysana isaga raaxayso ayadoo qalloocda waayo qaloocaasaa raaxada waxay noqonaysaaba waxaad yaad u qiimo badan wa fii riwaaya limuslim ina almar'atu mar'adu khuliqat waa la abuuray maxaa laga abuuray min dilac feer baa laga abuuray waad toosnaanaysaa waa meeshay soomaalidu dhahaan nin yinaagtiisa colna maaha heshiisna ma aha haddaad nabad uga tagtay hadda yaad nabad uga tagtay shaahii waa laguu sameeyey kofaygii waa laguu sameeyey canjaradii waa laguu dubay shaqaad aaday waad soo noqotay adoo faraxsano isdheh haddana tii saakii oo kale u bartay oo isdhehes haddana baasta iyo bisteeki iyo arimiyo alaabbaa ku diyaar ah waa timi jikadii way dansan tahay jukumaankaad ku qubaysatay meeshiisuu yaalaa baaldigii biyaha weli lagama soo saarin suulida canug yariiska halkaasuu ku qaylinayaa assalaamu calaykum shib io waran walaal aamus way tahay see xaalkaabay iga aamusaan ku dhahay wax dheb ada ah waay lam laka calaa tariiqa waddo ay kugu toosnaanaysaa ma jiro saa darteed ummad noocan ah oo saan ah oo aan waxaana la barayaa habkaan kula dhaqmi lahayn waa asaab asaa doontay waa loo soo diiday markii loo soo diido xataa weli wuu sii socdaa yadii buu hoos ka shukaaminaya naa aab waa diida aan kula baxsado wax noocan oo dhibaatay mashaakilkan leh waayo saa darteed buu rasuulku leeyahay sal alla wasalam lan tastaqiimu laka calaa ariiqatin fa in istamtacta biha istamtacta biha wa fiiha ciwaj haddaad ku raaxaysanaysana isaga raaxaysaydoo qallooceyda qabto iska daa tootoosinteeda naagaan toosinaan ma toosayso annaga dhibkana haysta waxa waaye waxaan rabnaa qoriga gamuunka inay u toosnaato sida qoriga gamuunku u toosan yahay yaan rabnaa inay u toosnaato say ugu toosnaanaysaa maba toosnaanayso rasuulku ilahi sal alla alay wasalam haddaad toosi isdhahda waad jebinaysaa haddaad sideeda u dhaaftana qallooceeda ka suuli mayso fa in dahabta haddii aad baxdo oo adoon jebinaysaa wa kasruhaa talaaquha kasrigeedii jabitaankeedana waa furinkeeda buu dhahay nebiga sal allah caleh wasalam maanta feerihii waa jajabinay intaan sa u toosinay inuu jilibka lagu qabto hala toosi la dhahay bash dhamahood jajabeen feerihii oo dhan wax nool ma laha maanta feere noo nool ma laha saa darteed ragoo feeraha jajabinina wixii hore u jabay wayba jabeen inta soo hartay hala badbaadiyo qowluhu uu yidhi cawaj huwa bifatxi ilcayni walwaa awaj bifatxi lcayn cayntoo la kordhigo wlwaaw iyo waawaa la akhriyaa wacan cabdullaahi bn zamcata anahu samica anabiya nebiguu maqlay sala اllahu calayh wasalam yakhtub asagoo khudbo akhrinaya nasiib badnaa nebigoo khudbaynaa ninkii hor istaagay haddana rumeeyey haddana ku farxay nebiga wejigiisii wejigiisii is arkay allahu akbar anahu samica anabiya yakhtub nebigoo khudbaynaya ayuu maqlay wadakara wuxuu xusay rasuulka annaaqata hashii buu xusay wadakara rasuulku wuxuu ka sheekeeyey annaaqata hashi waa hashee waa hashii nebi saalax iyo waladii kii caqarahaa dilay boqonta ka jebiyey ayuu ka sheekeeyey faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla calayh wasalam idinbacaa ashqaahaa xilligii uu ku soo baxay hasha dilkeeda kii u shaqisanayo ayaan darnaa inbacaa lahaa waxaa u soo baxay rajulun nin casiizun casiiz ah casiiz ah nin sharaf ku leh qoomkiisa dhexdooda caarimun caarim markaa ah sharoole ah macnaha mufsid ahoo sharoole ah fii rahtihi rahtigiisa marka loo fiiriyo waa tolkiisay uma kadib dakara rasuulku wuxuu xusay annisaa markiibuu xusay fawacada wuu wacdiyey fiihinna shanigoodu dadkii ka wacdiyey war dumarka iska ilaaliya war dumarka hagaajiya waa xajat lwadaac nebigu haafil kama noqon sal allahu caleh wasalam inuu dumarka ragga kala hadlo faqaala wuxuu dhahay nebiga waa arrin raggu ay sameeyaan yacmidu ma u qasdayaa axadukum axadkiin oo fayajlidu ma karbaashayaa imra'atahu naagtiisa jalda alcabdi addoonka sida loo tumo sida addoonka loo garaaco miyuu naagtiisa u garaacaya waa raganimo lahaan falacallahu la arkee yudaajicuhaa inuu la jiifto min aakhiri yowmihi maalintiisa aakhirkeedii maalinta aakhirkeeda inuu la jiiftana waa suuragal warnaagaad maqhribkii suun iyo garaac iyo fiir aad ku dhufatay oo aad garaacday sideed ula seexanaysaa lix saac iyo toddoba saac marka la gaaro lix sacna faraqu lugtuu ka qaba soo jiidaya wuu u baahan yahay maantao dhanna wuu garaacayaa laa xawla walaa quwata ila billah waa dhibaato waa wax aad iyo aad u daran waa waxaan mataqaanaa akhlaaq ahayn naagaha garaaca la garaaco aad buu rasuulka uga digay sal alla alay wasalam xataa nimanka naaga garaaca badan dumarka uga digi jiray wuxuu dhihi jiray iska daaya dhaafa saasuu markaa nebigu ahaa sal alla alayh wasalam marka taana wuu kala hadlay xaaladda oo wuxuu yidhi aakhirka dambe habeenkiina laga yaabo inuu la jiifto min aakhiri yowmi uma haddana wacadahum markii intaa nebiga uu sheegay way qusqusleen marka ilaan saxaabada ama raggu waxay sameeyaan waay way qusqusleen uma kabacdi wacadahum wuxuu ka wacdiyey fii daxikihim qosolkooda ay ku qoslayaan min adarbati darbada darbada waa aaryada gadaal ka timaada macnaha wuxuu la jeedaa rasuulka war qofku mar allaala marka gadaashiisa hawe ay ka qosana wuu sameeya way ka timaadaa maahoo haa idinkana seed ugu qoslaysaan waxaad samaysaan wa saasay ugu qoslaysaan wa qaala wuxuu yidhi lima yadxaku muxuu ugu qoslayaa axadukum axadkiin mimaa yafcal wuxuu sameeyo wax aad samaynaysaan see ugu qoslaysaan buu yidhi nebiga waxaan waxaad samaysiin waaye muttafaqun calayh alcaarimu bilcayni almuhmala waalra' baa la akhriyaa huwa ashariiru almufsid waa sharoolaha fasaadka badan wax fasahaabiya wa qowluhu inbacafa ay qaama bisurcatin si deg deg ah buu u soo istaagaa laga wadaa wuu soo cararay macnaha soo hashii u dili lahaa waa nebi saalax hashiisiiye wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allah calay wasalam laa yafrak yuusan u caroonin mu'minun wiil mu'min ah mu'minatun gabar mu'minad ah waayo in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa wuxuu xaggeeda raalli uga noqonayaa aakhara khuluq kale macnaha qofka bani aadamka boqolkiiba boqol ma aha hadduu meel ku fiicay meelna wuu ku xun yahay hadduu meel ku xun meel buu ku fiican yahay saa darteed mu'min mu'minad yuusan khuluq ku nicin dabeecad meel xun hadday jirto waayo qayb kalaa dhici kartoo wanaagsan inay jirto aw qaala hayrahu ama hayrkii waa shaku raawiya rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey wa qowluhu uu yidhi yafraku huwa bifatxi lyaai ya-doo la kordhigo wa iskaani ilfaa fa'doo la sagniyo ama la reebo wa fatxi raa'i ra'doo la kordhiga macnaah yubqidu waa carooshaha yuusan u caroonin yuqaalu waxaa la yidhaahdaa farakat ilmar'atu zawjaha naagtii way carootay oo zawjkeedii bay u carootay wafarikahaa zawjuha wafarikahaa zawjuha waa bikasri raa yafrakuhaa bifatxihaa badahaa carooshada waayo macnaha marka saa darteed baa waxaa la leeyahay khuluq hadduu ku naco radya minha aakhar qolaa waxay dhahaan waxaa laga wadaa qofka haddii mu'minka mu'minadda ah naagtiisa uu khuluq ku naco ha iska furo waayo nin kalaa raalli uga noqonaya laakiin waxaa ka saxiixsan in la dhaho in kariha minha khuluqan haddii dabci iyo dabiicad uu ku naco wax ay ku xun tahay radiya minha aakhara mid kaluu raalli uga noqonaayo meel kale oo fiican ayaa laga yaabaa inay markaa jirto wa can camr bni alaxwas aljushamiy annahu samica alnabiy nebiguu maqlay sal allah alay slam fii xajati alwadaac xajkii lagu magacaabaayay xajkii wadaac waa xajkii sagootintee yaquul asagoo dhahaya nebiga bacda an xamida allah markuu ilaahay mahdiyey kadib tacaala oo wa atnaa calayhi uu ammaanay oo wadakara uu xusuusiyey wa wacada uu wacdiya dadkii dumma kadib qaala wuxuu yidhi alaa hooyaay wastawsuu u dardaarma binnisaa'i naagaha khayran khayr fainamaa hunna ayagu cawaani cawaan waa qafaal oo cindakum agtiina ahaaday cawaan waaye waa qafaal agtiina ahaaday laysa tamlikuuna ma u hanan kartaan minhunna xaggooda shay-an wax oo hayra daalika arrintaa aan ahayn arrintaa kayrkeed oo dardaaranka ah ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan maahane bifaaxishatin xumaan ama ceeb mubayinatin oo markaa cad caribdheeri iyo aflagaade iyo waxyaabo la mid ah fa in facalna haddii ay sameeyaan sidaana fahjuruuhunna uga haajira fi lmadaajici jiifka wadribuuhunna garaaca darban garaaci hayra mubarixin wax bararya aan ahayn macnaha garaacitaan shaaq iyo dhib iyo waxyaabo kale keena aan ahayn waatay yidhaahdeen fuqaada qayb ka mid ah camaamada dirifteeda lagu dhufana cadayga dada waxay dhaheen naagtaas weyn caday iyo wax muxuu ka taraya waxaa loola jeedaa baa la yidhi qayb ka mid ahna garaacid maba ahee waxa aad samaysay xumaanta ay leeyihiin wax la garaacad istaahishaa keliya insaan markaa la dhaho oo tumitaan maba laga wadaba qaar saasay yidhaahdeen marka nebigu wuu fasiray garaacitaankii wuxuu yidhi waa mid mubarax aan ahayn fa in atacnakum hadday idin ateecaan oo ay idin yeelaan oy warkiina aqbalaanna falaa tabaquu ha ku raarraadsaninoo ha ku dalbina calayhinna korkooda sabiilan jid jid kale ha ku dalbina buu dhahay xumaan aad ku gaarsiisataan alaa hooyaay inna lakum waxaad ku leedihiin calaa nisaa'ikum naagihiinna korkooda xaqan xaq baad ku leedihiin ragow dumarka xaq ku leedihiin idinka keligiin maa xaqa leh waa maya walinisaa'ikum haweenkiinnuna calaykum korkiina xaqan xaq bay idinku leeyihiin fa xaqukum xaqiina calayhinna korkooda aad ku leedihiin wuxuu yahay allaa yuticna inaysan ku soo fadhiisinin furushakum firaashyaalkiinii sariirihiina man takrahuuna cidaad u nacaysaan dad aad u nacaysaan oo aadan u rabin inay gurigiina soo galaan inaysan soo gelinin shahaadada markii la qaadanayey ayaan ama imtixaankii ugu dambeeyey la fadhinay iyo waxaan nahayn eh, waa isla soo qalin jabinay iyo eh, waxaa iskala soo qabanay shaqadii gurmadka iyo howl qaran baan isla soo qabanay iyo weliga qof aad qof uu aad uu nacayo gurigiisa uusa soo gelin yuusan soo gelinin saasuu leeyahay ayuu leeyahay rasuulka sal allahu calayh wasalam saasaa rasuulku tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam oo ilaah subxaana wa tacaala mar walba uu amrahayo inay khayrka iyo wanaagga ku dadaalaan oo saasuu markaa leeyahay xaqa aad ku leedihiin korkooda allah yuti'na furushakum inaada firaashyaalkiina ku fariisinin man takrahuuna waxaad u nacaysaan walaa ya'danna aysanna u idmin fii buyuutikum guryihiina liman takrahuuna cidda aad u karahsanaysaan cidda aad u karahsanaysaan oo aad u diidaysaan macnaha oo aadan u rabin inaynan u idmin intaa waa xaqa adiga aad leedahay alaa hooyaay wa xaquhunna xaqooda calaykum korkiina ay ku leeyihiin dumarkii ama naagihii ama xaasaskii waxay tahay an taxsinuu inaad wanaagfalaysaan ood wanaajisaan ilayhinna xaggooda fii kiscamihinna tacaamkooda ma ujeeda maxaa lagaa rabaa dhar iyo tacaam dhar iyo tacaam baa lagaa doonayaa hoteel saraad ka soo cashaysaa adin habeen kasta cambuul ay cunaysaa ma soconaysaa adiga digaag duwan iyo jikin iyo eh, fiish iyo maxaa la dhahaa kii ayadana ukuna wax loo marinaya ismars ma soconaysa waa in wixii aad cunaysa ay cuntaa odayaashii hore aad u fiicnaayeenoo meelaha casuumada markay tagaan markay casuumadda cunaanoo ii sheeg bariiskii iyo hilibkii iyo ninka maamula intuu u waco lekale xaawo umulaan ka soo tegay xaawo umulaan guriga uga soo tegay macnaha maraqa meel loogu soo shubaa marka laf facar waa loo soo gelinaa bac waa loogu soo ridaa bac madow waa soo qaadaya dhallinyarada maanta waa laafiyoonayaan ma ka fakarayba maba moodidba inay gabadh guriga u joogto maba u maleeyaba saasoo kale ah marka qadayaashii hore kale iska dhigdhigasee waa xaabo umalaan ka soo tegay batuulo umalaan kasoo soo tegay maryana umalaan ka soo tegay wax un hala tilmaamo insha allahu tacala marka alaa waxaquhunna calaykum an tuxsinuu inaad ixsaan samaysaan wanaag aad fashaan ilayhina xaggooda fii kiswatihini wa tacaamihina rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan saxiix wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag xarfaha ad adag ayuu noo fasirayaa qowluhu uu yidhi sala allahu calay wasalam cawaanin dumarku waa cawaan ay asiiraad baa loola jeedaa waa qafaal jamcu caaniya waaye bilcayni lmuhmala cayn la dhibco tiray wahwa alasiiratu wa waalcaani alasiir baa la yidhaahdaa shabbaha rasuulu rasuulku wuxuu ku shabahay almar'atu naagta ama gabadha fii dukhuuliha soo gelitaankeeda taxta xukmi zawj ninka xukunkiisa bilasiir qafaal oo kale maa qafaal laakiin waa sida qafaal oo kale sababtu maxay tahay cagtaadun bay joogtaa soo maa xagee aadaysaa halkaas hadday carootan inta soo garacalee lebaxnaanka ninkaagoo tag suuqii aadi waa soo noqonaysaa qaraarsalaan bay aadi alla odaygii alla odaygii ma yimid ma iga soo cararaysaa subxaanaka yaa ilaahay mar walba hoostaaday joogtaa saa darteed buu ilaah yidhi wanaag u sameeya wasaaxibi biljanbi saaxiibka dhinacaaga joogo xaaskaagaa loola jeedaa xaaskaagaa loola jeedaa waad baxaysaa waad soo wareegaysaa gurigay fadhisaa safaraad aadaysaa waad kusoo noqonaysaa walow wax badan isbedelay maanta ninkiibaa ilmaha hay la leeyahay maanta waxyaaba fara badan baa isbedelay hay caruurtaya intaan ka imaado ayuu leeyahay adduudidaa la dacweyna markaasaa cunugiiba celin karin caawo dhan waaw waa waaw ugu jiraa ama saasaad afka ugu riix biika geli wax kasta u samey saa darteed baa dhibaato fara badan jirtaa markaasaa waxaa lagu shabahay baa la yidhi rasuulku uu ku shabahay qasiir oo kale adarbu lmubarix huwa ashaaqu shadiid waa midka dhibka badan ee xanuunka badan waxna xanuunjiya kaasi waa mamnuuc wa qowluhu uu dhahay nebiga ee ilaahay falaa tabquu calayhina sabiila ay laa tatlubuu ha ku raadsanina ariiqan wado taxtajuuna bihi aad ku xujaysanaysaan calayhinna korkooda oo watu'duunahunna aad ku dhibaysaan bihi kaa wado kale ha ku raaraadsanida wallahu aclam laakiin ilahay baa yaqaana wa can mucaawiyata ibni xaydata radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa xaqu zawjati zawjada iyo xaaska xaqeeda muxuu yahay axadinaa axadkeen calayh korkiisa ay ku leedahay xaqa ninka naagtiisu ay ku leedahay waa maxay qaal rasuulku wuxuu dhahay an tudcimahaa inay quudato idaa tacimta markaad quudanayso wa taksuuhaa inaad marashayso ida iktasayta markaad marasho laa tadrib ilwajha wejigana inaadan ka garacin amaadan ka tumin walaa tuqabbix inaadan habaarin qabax waxaa loola jeedaa asaa nood fasiri doonee qabaxak allah ku dulay foolmadowdan iyo wixii markaa lamid ah taasaa loola jeedaa kay madow iyo kan allah kaa dhigay foolkaadaa madow iyo wixii markaa lamid ah walaa tuqabix ha qabixinin oo foolkaadaa madow ha dhihin walaa tahjur hana ka haajirin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa maahane haddii laysqoonsado rag baa boorsadooda qaata waxbay meel ku og yihiin dad baa baxa maxaa u baxaysaa guriga joogo xagga sariirta dhulka seexadaa xadaarato laakiin inaad baxda guriga ha isku dayin xal wuxuu imaanayaa marka guriga la joogo xal markaasuu imaanaa si kasta laysugu dhacsanaado si kasta waxasi kasta ha laysku qoonsado si kasta dhib ha u jiro guriga dhexdiisa shaqa aad kacayga imow ha la hadlin haddaad doonto ka aamus saddex maalmood baana loo ogolyahay inaan ka aamusnaano saddex maalmood wixii ka badan asalaamu ku dhahdaa walaasha ama iyada inay ku dhahdaan sidaa darteed baa maanta canaanyaalka ilahay muxuu tilmaamay saddex soo maaha haddii aad la aragtaan inay la timaado faciduuhunna wacdiya wacdi maanta wax u sheeg walaale alla ka cabso jannaa jirto ninkaaga haddaa adeeci weys waa lagu lacanadaya derbigaad wax u sheegaysa lamid tahay faciduuhunna maxaa ku xiga wahjuruuna fi lmadaajic mucaamalaad hoosta mucaamalaad ka hoose ka goosta macnaha ka kasii jeesta alla bay ku leedahay alla wagar adaa soo noqon doona haye canaan ma noqotaa marka waa maya markii saa looga jeesto way fahmi jireen way dareemayeen dumarkii hore in wax weyn uu ka maqay bay dareemaysaa laakiin naag hadda ninkeeda toddoba sano ka maqan ilaah idinku dhaariyaya sideedii ahoo cunaysa cabaysa haye haddaad co adaa imaan doona qaar baa yiri baa la yiri fi lmadaajic ninki baa iska soo noqonaya marka dambe tuutugla raalla ah, walaalay raalla ah, walaalay raalla ah, wasaan baa jirta arrimoyn badan oo noocaasoo kale ah marka wahjuruhunna fi lmadaajic marka walaa tahjur ila fi lbeyt guriga dhexdiisa ma ahee meel kale col ha uga goosani oo col marka la kala noqonaayana waa in guriga aad joogtaa waayo waxaa la rabaa inay wanaagaaga soo xasuusato kadibna ay ku raali geliso laakiin waa baxday ciidkii baa ciid uga darsamay gabadha xaggii u aaday manaa kaluu qabay mo aduu ku qiyaanooyaa xumaantii waa xumaan ku siyaadaysa haddaad baxdo qaala hoteelo kiraysta hoteelo kiraysta hoteel iska jiifanay gabadha hoos jiifo halla hadli haddaad doonto cuntadeeda diid haddaad doonto markii hadhow dhib baa imaanayo gabadhii shalayba shakisanayd yaa laga yaaba markii waxay laysku buuqbuuqaba haddaad saalkii xirtood kabaa xirtood dhaqaaqdo maxay isdhihi kartaa gabadho waxbay isdhihi kartaa marka saa darteed rasuulku wuxuu leeyahay guriga ma ahane meel kale ah waa hijrooni xadiid saxiix rawaahu abu daawuud wa qaala macnaa laa tuqabix ay laa taqul qabaxaki illaaha dhihin wa abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam akmalu lmu'miniina mu'miniinta kuwa ugu dhammaystiran iimaanan xagga iimaanka axsanuhum waa kuwa ugu fiican khuluqan xagga dabeicadda xagga akhlaaqda dabeecadda waxaa ugu fiican dadka ugu iimaanka badan lagu yaqaanaa dabeicad wanaag aaba dabeecaddii baan ka dhimanay maanta raggii dabci ma laha gabdhihii dabeecad ma laha qof qof wedi kara ma laha qof qof u sabraayo ma laha nin sabraaya ma laha naag ninkeed u sabraysan ma laha dabeeca laysugu dhaqmaya laata wa khaaliqi innaas bikhuluqin xasan dadka la dhaqan dabeicad fiican iimaankaagu waa kaamil wa khiyaarukum kiina idinkugu akhyaarsanna waa khiyaarukum linisaa'ihim kuwa dumarkoodu ugu akhyaarsan waayabuu dhahay nebiga sal alla calah wasalam rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix ninka akhyaartaa waa kee waa ninka dumarka akhyaartay u yaqaaniin waa ninkay dumarka la hadlaan waa ninkay dumarku eh, wax weydiiyaan rag waxaa jirta markay guriga galaan dadkoo anshib ah naagti waa aamusan tahay ninkii waa aamusan yahay macnaha ciyaalkii aamusan yihiin allow mar muu baxa ay ka taagan tahay mar ma baxay farxad ayagoo dhan albaabka ma soo galay shib looma baahna markaad albaabkaaga gasho in xaaskaada kugu farxdaa waa inay ciyaalkaagu farax baxshaashin noqdaan waa inay ku dhaan aaba xaggee soo maraysaa aaba xaggee soo maxaa noo soo wadaa maxaa noo soo kii xala oo kale maa keentay shukulaatka xal maa keentay askriimka xaloo kale oo kale maa keentay macnaha khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim akhyaarnimada maa in la caburiyo akhyaarnimadu maaha in lagu ayagoo dhanba aga dhiga waxo dadaa markay bannaanka joogaana libaaxeeya mar allaala markay guriga yimaadaana miskiin iska dhiga saasaa loo baahan yahay bannaanka markaad joogto libaax libax dhan inaad noqoto ilmaa markaad joogtana waa in midka madaxkaaga istaagaa mid lugta kaaga kaadiya kaxaasu inta kaa jiidaa waa saasoo macnaha tacaamulka ka ugu fiican uguna wanaagsan baa saa ah laakiin mar allaala markii ciyaalka aad dhex timaadaan aad geesi libaaxoon agtiis lagu hadlan iska dhigto akhyaartii dhallinyarada markaad dhex joogtaan aad doqon noqoto iyo qofaan waxba ahayn waa ma jirto saa darteed khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihi kuwa dumarkooda waa akhyaarsan baa akhyaar ah buu dhahay rasuulka sal alayh wasalam wa can iyaas bin cabdillaahi bni abi duhaab qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tadribuu ha garaacina imaa allaahi addoommada ilaahay dumarkaa loola jeedaa xaasaska ha tumina buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maxay ku tegid nimanka reer maka waa niman ad adag nimanka reer madiina way jilicsan yihiin saas baa la yidhaahdaa gabdhaha reer maka waa laga adag yahay oo ragga reer makaad awood bay buuxo isticmaali jireen ama kuwa madiina saamaahay markii la soo hijrooday nimankii reer makaa waxay guursadeen gabdho reer madiine ah gabdho reer madiine ah gabdhihii reer madiina nimankii reer makaa nimankii reer madiina u maleeyeen madaxtaag iyo waxay bilaabeen bacdaa laga geliyay marka waa la garaacay ayagoo dhanba sida loo tumaayay ayay soo dacwoodeen rasuulkaa yidhi marka intuu mimbarka istaagay laa tadribuu imaa allah addoommada ilaahay ha garaacina ha tumina buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam xaalku markuu meeshaa marahayay gabdhihii waxay maqleen inaan la garaaci karin madaxtaag bay bilaabeen marka xogaa inay madaxa kor u taagtaagaan fa jaa'a cumaru cumar baa yimid sal alla aleh wasalam faqaala wuxuu yidhi da'irna annisaa'u haweenkii way dhiiradeen calaa aswaajihinna xaasiskooday ee raggooday ku dhiiradeen rasuulkii allaw shalayna waan tumi jirnay kuwaanoo adigana ha tuminaad nagu tiriye waa nagu dhiiradeene bal kaale arag buuye waxay samaynayaan kaale ma rabo soo jiifa ma jiifanayo ii kari ma karinayo cun ma cunaayo ii dhaq ma dhaqahayo way dhiiradeen hayrna nisaa naagihii way dhiiradeen calaa aswaajihinna ee maxaan samaynaa farakhasa fii darbihinna haddana rasuulka marlabaad buu u baneeyey in la garaaco hadday saas tahayoo xaalku meesha maraaya xooga xanuunjiyu dhahay marka rasuulka ka cawaadsiiya fii darbihinna ayaga sidii bay moodeen marka amarkan inuu yimid ma moodaynin habeenkii baa guri laysugu tegay kan qabo ma qabana kaal soo seex mid rabi laga geliyey haddana waa la tumay markaasaa subaxii naago badan ayagoo ishtakoonaya fa ataafa waxaa ku wareegay biaali rasuuliillaahi rasuulka ehelkiisa sal alla calayh wasalam nisaa'un kafiirun rag fara badan yashkuuna ka dacwoonaya aswaajahunna raggooda xalay waa lay tumay xalintaa lay tumay xalay waa lay garaac naaga badan baa yimid guriga rasuulka faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laqad ataafa waxaa ku soo tawaafo soo buux dhaafiyey biaali beyti muxamedin aalu beytka muxamed dushiisa nisaa'un haween ama dumar kaiirun fara badan yashkuuna aswaajahunna raggooda ka sheeganaya way ka dacwoonayaane maxaa dhacay rago laysa ulaa'ika kuwaasi ma aha bikhiyaarikum akhyaartiina ma aha nin naagta maya akhyaar ma aha naag la doonahayo ha u dirsanin akhyaar baxaysa yaan lagu darin ninka naagaha tumaa khiyaara ma ahan buu dhahay nabiga sal alla alay wasalam rawaahu abu daawud ba xadiiskaa biisnaadi saxiix ku wariyey qowluhu uda'irna huwa bidaali lmucjama da dhibcaysan baa la akhriyaa daal maftuuxati la kordhiga uma hamza maqsuura hamze la reebay waa alifeh uma ra'in saakina ra' saakina ah la sakniyey macnaha la hoos dhigay waay uma nuuni ay ijtara'na way dhiiradeen waay qowluhu ataafa ay axaata waxaa wareegay oo soo koobay oo yimid waaye wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi addunyaa mataacun adduunku waa raaxo adduunkaan ujeedin raaxo waaye keliya wa khayru mataaciha raaxadeeda dhan dan ha ka geline waxaa u khayr badan raaxadeeda almara asaalixa mara saalixa ah mara saalixa ah walaalayaal mana tusi kartaan mara saalixa ah aaway mara imra'a zawj zawja saalixa ah waa la daydayaya waa la la-yahay meelay jiraan lama oga meelay ka baxaan meelay ka baxeen ma naqaano rasuulkaasi sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo tilmaamayaa adduunka oo dhan inuu raaxaya mar'ada saalixadayna u khayr badan tahay mara saalixaa gabar qurux badan qaar baa u haystaa mara saalixa midda buraanburta qaar baa u haystaa mara saalixaa naagta istikroysee ismamarisay makiyaaji waxyaala mida dad baa u haystaa mara saalixa mara imra'a tu'min biاllah walyawmi alaakhir mara saalixa waa mara ninkeeda ateecdaa baahi ku ku sabartaa dhare ku xamdisa dhib uga dulqaadataa sabri wanaag ku badaashaa diintii islaamka ugu kaalmaysaa aaway hadday jiraan waa dhif iyo naadir walaalayaal hadday jiraan dhif iyo naadir waaye hadday jiraan waa dhif iyo naadir saa darteed rajo fiican baan qabnaa gabdhuhu inay wax bartaan diinta islaamka ay ku dhaqmaan say u noqdaan gabdho saalixiin ah mataacda aan raadinaynana ay noogu suura gasho mataacda aan raadinayno inay markaa noo suura gasho saalixa ah daah ma weydiisata ninkeeda balse waxay dhahdaa maanta meeqa marad salaada jamaacadda ku dukatay imra'a saalixa ninkeeda ma weydiisa gogol iyo sariir iyo waxyaaba guriga loo dhigo laakiin waxay dhahdaa ma akhrisay saakay qur-aanka imra'a saalixa ah ma weydiisata waxyaabo kale laakiin waxay weydiisataa nebiga ma ku sallisaa sal allahu calayhi wasalam imra'a saalixa jeebkaaga maxaa ku jira ma dhahdo laakiin carabkaaga meequu ilaahay xusaabay dhahdaa imra'a saalixa ah imra'a saalixa ah ma dhahdo ballantaad iga qaaday aaway laakiin imra'a saalixa waxay dhahdaa ballantii qiyaamo aaway imra'a saalixa ma dhahda aabbahay saan isaan yeel laakiin imra'a saalixa waxay dhahdaa ilaahay ka cabsa subxaana wa tacaala imra'ooyinkaas ma haysaan walaalayaal qolku ma ku jiraan meelo kale ma laga helayaa ilaah subxaana wa tacaala aan ka baqno taacada alle aan ku dadaalno rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa wa imra'a saalixa ah iyo gabar fiican faasaalixaatun qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah xirdinta ilahay bay wax ku xafidaan subxaana wa tacaala imra'a saalixa way xijaabataa imra'a saalixa way tukataa imra'a saalixa allay baridaa imra'a saalixa caruurtay tarbiyaysaa imra'a saalixa qaylo dheer malaha imra'a saalixa dariska lama dagaasho imra'a saalixa waalidkeed ma caasiso imra'a saalixa ninkeeda ifur ma dhahdo imra'a saalixa ninkeeda ma dhibto imra'a saalixa ah waa imra'ada ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala ku dhex sugan jannada khayrka wanaagga rabbi agtiis ay ku leedahay wax la soo koobi karaa ma aha ilaahay baan ka baryaynaa imra-ooyin saalixa ah inuu noo badiyo way jiraan nooma dhammaanin balse waa dhafara ku tiris way jiraan ma baabi'in laakiin aaway xaggee ka helaynaa kunkii baa laga yaabaa mid inay ku jirto ama shantii kun baa laga yaabaa jab inay ku jirto ilaah baan ka baryaynaa idinkana idinkaga barya imra'a saalixa inuu idinka dhigo khayri wanaagna ilaahay idin waafajiyo taacadii diintana la idinku sugo annagana ilahay imra'a saalixa hanoo sahlo rawaahu muslim baabu xaqu zawj cala lmara wabillahi towfiiq wallahu subxaanah watacaala aclam